alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat su-aasha hore waxay ku saabsan tahay malaa'igta nacdalaysa ee zawjada haddii ay ninka markaa diiddo ma qayb malaa'igta ka mida ma xafadada ma malaa'igtoo dhanba daahirka xadiidku wuxuu ku tusinayaa inuu malaa'igtoo dhammi nacdarayso laakiin waxay aqbali kartaa inay tahay qayb malaa'igta ka mid ah inay qayb malaa'igta ka mida noqotaana insha allaahu ay u dhowdahay waana dhacdaa malaa'igta inta la itlaaqo in bacdigood loo jeedo nusuustana waa ku soo aroortaa oo waa ku timaadaa waxaana la yaqaanaa waxa la yidhaahdo cumuuman yuraadu bihi alkhusuus lafdi caam ah laakiin macnaha looga jeeda khusuus ay tahay oo cid gaaroo ka mida ah laga tilmaamayo ama looga jeedo markaa saasay u badan tahay tacyiinka ciday noqonayso oo malaa'igta ay ka noqonayso waxbaynu isku taxallujinna ma aha waxay noqonaysaa min qabiili altakalluf nuhiina can takalluf xadiisku waa kii sheegaayo waxaa lanaga reebay takalluf inaan la nimaadno markaa shay waxa weeye aan faa'iido gaari kuugu sugnayn nas cayimayana aanad haynin inaad isku kalliftaa ma fiicna su-aashaan leeyahay ghasbu weeye waxay sheegaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullah sheekhana baaraka allahu fiik hal yajibu cala arajuli ijaabatu zawjatihi ida dacat ila alfiraash Ah, xadiiskii markii la maqlay ku saabsanaa ninku hadduu markaa haweenaydiisa u yeedho oo gogosha ugu yeedho ay diiddo malaa'igtaa nacdalaysa oo waxaa waajib ku ah hadduu markaa ninku u yeedho zawjada haweenaydiisa hadduu firaashka ugu yeedho inay aqbasho oo yeesha ku waajiba ayaa waxaa la yidhi oo ka warran hadday markaa gabadhu u yeedho ninka su-aasha sida loo soo qoray ninkii isaguna inuu ajiibaa waajib ma ku tahay inuu aqbalaa waajib ma ku tahay mise kumaaha waxaa la odhanayaa maya waayo dee xaqa waa la kala leeyahay amarka ninkaa leh dadku sow ma aha arrinkeen iyo aqbalkeen zawjadu waa aqbalkeen ninka ayaa amar kalehoo in la ateeca ay waajib tahay waa sida loo saaray xuquuqaha kale oo xaqa maaliga a ah loo saaray oo hadday tahay waxa weeye meherkii ninkaa bixinaya sawjadu meher bixin mayso hadday tahay qalabaysadkii guriga isagaa qalabaysanaya iyadu inay ku tabarrucdo mooye lagama rabo hadday tahay e, masruufkii iyo mariinkii ninkaa laga rabaa sawjadii hadday taajiro tahay adigu wax masruuf la odhan maayo adigu wax arritir la odhan maayo xuquuqaha caynkaase la saaray baa muqaabil loo yeelay muqaabilkaasi waa maxay waa inuu amarka isagu leeyahay mas-uuliyadda leeyahay cidda amar kale baana la ateecaa madaxweynihii reerku waa markaa ninka weyi zawjaduna waa taxta alamri amarkay ku hoos jirtaa naskuna wuxuu ku soo arooray ninku hadduu u yeedho inay arrinkaasi waajib tahay inay markaa yeeshaa laakiin sidaa lidkeeda kuma soo aroorin farqi baana labada masale u dhexeeya waa qiyaasun maca alfaariq walilrijaali calayhinna daraja haddii labada masale farqi udhexeeyaan la ysagama qiyaas qaadan karo waa ta kale in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo marka shaygii xaq ah in la caddeeya waa laazim khaas ahaan marka su'aali ka timaadana dee waa ka sii adag tahay qofka dumara iyadoo aan diyaar ahayn hawshii waa qabsoomi kartaa laakiin ninku isagaan diyaar ahaynoo hamadi jirin hawshii ma qabsoomi karto yacni mar layba laakiin hawshu xagga markaa dumarka waa qabsoomi kartaa hawshii isagaan marka iyadaan u diyaar ahayn iyo iyadaan hamadi jirin ayay markaa waxa weyaan hawsha dhici kartaa qabsoomi karta laakiin ninka haddaan hamadi jirin ma qabsoomi karto hawshii sidaas aawadeed maadaama ashyaadaasi ay jirto ayaan markaa labada mas'alo isku mid laga dhigayn wax dulmina kuma jiro warka ay gaaladu sheegayaan waa inaan la dhegaysan wax walba waa in laga sinmaa ninka iyo qofka dumara la simaa ay saa leeyihiin de sharcigu waa kala farqiyey ashyaada siman baa la simaa laba shay oo aan sinnayn lama simo cadligu waa maxay waa taswiyatu bayna almutamaasilayn laba shay oo markaa yacni markaa siman oo isshabbaha ayaa la simaa laakiin laba shay oo kala taggan oo aan markaa isku mid ahayn lama simo si guud waxa saaran ninku inuu qofka dumara hagaajiyo oo xaqa ay ku leedahay ee gogasha inuu ka soo baxaa loo baahan yahay oo wax markaa dhowrsooniinaya oo markaa waxa waxaweye xaqeeda u gudaya inuu markaa u sameeyaa oo laasim bay ku tahay waa xaq ay leedahay laakiin xaqaasi dee muxadad ma aha waa calaa xasab alistitaaca waa siduu u kari karo yadana marka cafaafkii iyo dhowrsoonidii ay uga iman karto taas yadaa weeye laakiin inay markaa markay tidhaahdo shaqeeba inuu shaqeeyo miday laazim ku tahay ma aha miday laazim ku tahay maaha waxaan u lehay waa khasbu fikri dee markii waddannada gaalada iyo la tegey yacni markaa waxaasaa dee sidii loogu akhrinayo dadkii ubadkii yarudhaa ka dhaadhacay markaase waxay noqotay haddii wadaadadu masaladan oo kale ay sheegaan in la weydiiyo la yidhaahdo oo markaa qofka dumarina ma leedahay haddii uu markaa dee dalbato inay markaa uu ajiibo ya mar baan xasuustaa maqtac markaysaga wadaaddo iyagoo markaa soo fadhiya shaasho la weydiinaayo wakhtii horay ahayd su-aashiina dabeedna iyagana waaba ku weynaatayba markii dambena ishkaal baa way ku samaysay oo si aan yacni sawaab ahayn bay ku jawaabeen marka yacni masaa'ishaas yacni waxa weye gaaladu waxay akhrinayaan baa kollay sababay in marka la yidhaahdo maxaa wax alla wixii loo sheego ninka qofka dumarina ay u weydiin marka xuquuqu waxay u qaybsamaan xaq mushtarak ah iyo xaq marka waxa mid la gaar yahay qofka dumari xuquuqay la gaartaa jirta oo ninku la wadaagin ninkuna xaq uu la gaar yahaa jira oo markaa aan dumarku la wadaagin xaq mushtaragina waa jiraa oo labadaba ka dhaxeeya marka waxa weye mid walba sharcigu halkuu dhigay waa in la dhigaa xadiidka waa can sacdi bn abi waqaasin radi allaahu canhu fii xadiidihi atawiil aladii qadamnaahu fi awali alkitaabi fi baabi niya sacdi bn abi waqaas waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen fii xadiidihi tawiil xadiiskiisii dheeraa gudihiis aladii kaasoo qadamnaahu aanu soo hormarinay fii awali alkitaabi kitaabka awalkiisa aanu ku soo hormarinay fii baabi niya baabka baabuniya aynu ku soo hormarinay anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala lahu in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu ku yidhi wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allah wa innaka adigu sacadow lan tunfiqa bixin maysid nafaqatan waxaad bixiso bixin maysid nafaqadaasoo tabtagii biha aad ku doonayso wajha allahi ilaahay wejigiisa aad ku doonayso ilaa ujirta biha in laga ajar siiyo mooyaane yani xaal axwaasha ka mida ma bixinaysid nafaqo wejiga ilaahay aad ku doonayso ikhlaas ay kaa tahay ilaa ujirta biha xaal laga ajar siinayo mooyaane waad ajarkeeda helaysa mooyaane xataa maa tajcalu fii fi imra'atik wax kale iska daayo waxaad ajar ka helaysaa maa tajcalu waxaad ka yeelayso fii fi imra'atik ooridaada afkeeda waxaad ka yeelayso afka u gelinayso baad xataa ajar ka helaysa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkani wuxuu sheegayaa masruufka ninku uu markaa cid masruufo ama wax bixiyo ama sadaqadaysto hadduu markaa waxa weeye niyadii ikhlaaska ahayd ee ilaahay dartii hadduu ku bixiyo ajardoon ay ka tahay ilaahay dartiin u bixiyo magacdoon iyo wax la mida aanu ahay niyada aanu ka qaafil noqon uu niyadii la yimaado inuu ajar ka helayo cid kastaba ha siiyo dhowiyo dheere cumuumka caynkaasee la sheegay si markaa loo caddeeyaa waxaa la sheegay xataa maa tajcalu fi fi mraatik waxaa markaa litaxqiiq alcumuum baa loo keenay ya oo gaayadan waxaa laga tilmaamayaa cid walba waxaad siiso ilaahay dartii haddaad usi ajar baad keelaysa kulay ku tahay ooridaada waxaad siiso afka u gelisay quudka aad siinayso ya kulay ku tahay ajar baad ka helaysa marka fii imra'atik fii fiyi imra'atik ma aha waa fii fi imra'atik labaduba waa fii mid waa xarafo waa fiida hore midna waa isimo waa fiida dambe marka fii fami imra'atik bay ka dhiganta fii famiha ya saasay ka dhiganta marka waxaa laga qaadanayaa waxa sawjada lagu masruufaayo haddii niyo ilaahay dartiya loo bixiyo in ajar laga heliyo iyadoo keliyana maaha waa caam oo cid kastoo la siiyo ajar baa laga helayaa wixii la siiyey haddii ilaahay dartii loo siiyo oo niyadaa lala yimaado laakiin marka la bixinaayo waa in niyada lala yimaadaa waa inaan loodhan mar dambaa laga dabageynaya iyadoo shaygii bixiso markii hore niye aanad ku bixin dib baan ka niyeynayaa deeta noocaasi wakhtigeedii qad faata awaanuha wakhtigeedii waa tegey laakiin markaad bixinayso waa inaad niyootaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waxa weeye waa saddex boqol weeyaane wa can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi mascuud albadri waxaa mashhuur oo caana in la yidhaahdo badri waxaa loo yidhi oo beder loogu nisbeeyey inuu ceelka beder degay laakiin beder kama qayb gelin warkaasaa caan ah oo mashhuur ah ilaa kutubulmustalax ay tusaaleeyaan nisbada markaa waxa calaa khilaafi daahirka ku timaadda ay u tusaaleeyaan laakiin masalada noocaasa khilaaf baa ku jira culammadu waa isku khilaafsan yihiin beder ma ka qayb galay mise kama qayb gelin cuqbatu bnu camrin baa la odhan jiray cuqbatu bnu camrin ayaa la odhan jiray abu mascuud albadri saxiixuna waxay tahay inuu ka qayb galay beder wejiga qawiga ahi waa inuu beder ka qayb galay waana sida marka waxa weeye imaam albukhaari wakhayruhu waa siday arjaxeen xadiis baana jira ku soo arooray fii saxiixi albukhaari oo raawigii wax ka warinaya uu leeyahy wa kaana miman shahida badra yacani wuxuu ka mid ahaa raggii beder ka qayb galay saxiixulbukhaariga ku sugantay marka raawiga wax ka warinaaya taabiciga ah ayaa dee cid sanadkiisu ka caalisan tahay oo ka koreeyo nafinaysa lama hayo mashaayikh ka dambeeyaa nafiyey arrinkaa diiday saas aawadeed tula aqbalo taasaa ugu mudan saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar markuu bukhaariga sharxaayo kitaabu lmaghaazi markuu xadiiskaas soo maro waxau odhanayaa sida arjaxa waa inuu beder ka qayb galay sida arjaxa ah waa inuu beder ka qayb galay yacni weeya beder inuu degay ma diidayso beder inuu ka qayb galay labada arrin way is waafiqi karaan wa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ida anfaqa alrajulu cala ahlihi nafaqatan idaa anfaqa hadduu bixiyo alrajulu ninku calaa ahlihi ehelkiisa uu ku bixiyo nafaqatan masruuf uu ku bixiyo ama wax la bixiyey yaxtasibuhaa xaal ninkaasi rajulka ka xaale xaal ninkaasi yaxtasibuhaa ajar uu niyeysanayo ajar uga jeedo waxa kaloo bannaan nafaqada inaad ka sifaysaana kuu bannaan ama alrajul baad ka xaalay ama nafaqatan baad ka sifayn wuxuu ku kaaftoomayaa daliilfaarixiinku inay xaal tahay yaxtasibuhaa xaalu ninkaasi ajar niyaysanayo waa dhici kartaa marka arajul laftiisa markaa in laga sifeeyo waayo asha ku jirtaa nin mucayana ma aha asha ku jirtaa waa jinsiyu walaqad amuru cala la'iimi yasubuni markaa sifiya xaal baa labaduba ku bannaanay sifiya xaal baa labaduba ku bannaanay idaa anfaqa arajulu ninku hadduu bixiyo calaa ahlihi ehelkiisa uu ku bixiyo nafaqatan masruuf yaxtasibuhaa xaaluu ajar niyaysanaya ayuu bixiyey fahiya lahu sadaqa waxay u tahay sadaqad bay u tahay oo ajar sadaqadeed buu ka helayaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay axaadiistii horeynu soo aragna waafaqsanta laakiin muxuu inoo kordhiyey yacni qaydka ah yaxtasibuhaa iyadoo xadiiskan ka horreeyeyba tabtaqii biha wajha allaahi ku jirtay kanna wuxuu nafaqada ehelka la siinaayo waxaa sharti ah in marka ajar la niyeysto oo niyadaa lagu bixiyo waayo waa xaal qaacidaduna maxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili qaacidada carabiyada waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi xaalku wuxuu sifo u yahay saaxibulxaalka qaydun licaamilihi shardina wuxuu u yahay caamilulxaalka xaalku wuxuu u baahan yahay caamil nasbadan camal falaya ila xaalku waa mansuub eh caamil buu u baahan yahay ya wuxuu kale u baahan yahay saaxibulxaal cid xaalku u dhacayo oo laga sifaynaya isaga macna alwasfi u yahay marka alxaalu wasfun lisaaxibihi saaxibulxaalka sifuu uga dhigan yahay qaydun licaamilihi ficilkana wuxuu uga dhigan yahay anfaqa ah shartoo kale uga dhigan yahay marka waxay ka dhigan tahay bisharti inuu ahaa marka muxtasib haddii sidaa la shartiyo waxaa soo baxaysa haddaanu ixtisaabkaa ku bixin niyadaas ajarkaa heli maayo xadiiska saddex boqol dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo kow ah an cabdilaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi kafaa bilmar'i isman kafaa bilmar'i qofka waxa ugu filan isman dembi waxa ugu filan an yudayica man yaquut an yudayica inuu dayaco eh, man yaquut cidduu quudinayey ay man yaquutuhu ayaa macnuhu u dhacaya cidduu quudinayey inuu dayaco yacni masruufi waayo quudin waayo ayaa markaa waxa weeye qofka ugu filan dembi ugu filan xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda wahayruh waxaa soo wariyey abu daawuud iyo hayrkii baa soo wariyey wa rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey fii saxiixii saxiixiisu ku soo wariyey bimacnaahu xadiiskan mid la macno ah qaala wuxuu ihi kafaa bilmari ithman qofka waxaa ugu filan dembi an yaxbisa can man yamliku quutahu an yaxbisa inuu ka xabiso can man yamliku quutahu cidduu markaa hananayo yacnii arrinkiisa inuu ku qumo uu hananaayo inuu ka xabiso quutahu quudkiisa saas waxay noqonaysaa quuta in laga dhigo mafcuulkii yaxbisa yamlikuna markaa mafcuulkeedii la xadfay bacdii shuraaxda ka midii waxay qadaraan canman yamliku alqiyaama biamrihi cidduu mulkiyo arrinkiisa inuu ku qumo inuu ka xabiso quutahu quudkiisa ka xabiso waxaa kaloo la banneeyey markaa tanaasuc in loo fasiro an yaxbisa inuu ka xabiso can man yamliku quutahu yacni midna damiir la siiyo midna quudka lagu camal siiyo waxaa la soo naqliyaa cabdullaahi bni camrin ayaa wuxuu ku yidhi ciddii u shaqaynaysay war addoonkii wax ma siisay yacnii cunto iyo wax ma siisay markaasuu maya markaasuu kacoosii waayo nebiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmari isman an yudayica man yaquud qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco cidduu quudinayo qaatahu iyo aqaatahuna labaduna waa laba luqo oo facala iyo afcalo isku macno ah weeye marka man yuqiitu iyo man yaquutu waa laba luqo weeyaan hadda lafdiga xadiisku yaquutu buu ku yimi ulaasigii buu ku yimi ulaasigii ayuu ku yimi laakiin rubaacigeeduna waa la macno waa isku macno marka ciddu masruufkoodu uu saaran yahay inuu masruufkii masruufi waayaa oo u dayacaa inay dembi tahay baa laga qaadanaya waayo waa nafaqa waajiba ah. waa nafaqo waajiba marka nafaqada waajibka ah waa in qofku aanu dayicin waa ku dambaabaya hadduu dee dayaco sida xadiidkuma nasan uu sheegaayo nasan uu sheegayo qofku dee inuu iskaga dhaqaajiyo reerkii oo iyo carruurtii oo aan waxba haysanin oo deedna yidhaha ilaahay baan tala saaranaya tan noocaas waxa uga imanaya dembi baa uga imanaya dembi baa uga imanaya waa inuu marka waxa weeye quudkooda marka uu meel saaraa xataa wax kale iska daaya xajka marka uu qofku xajinaayo waxay yidhaahdeen xajku goormu qofka ku waajibayaan waa inuu haystaa bay yidhahdeen wuxuu xajkii ku tago uuna kaga soo noqdo wuxuu quudanayo xajka intuu joogo iyo wuxuu kaga soo noqonayo iyo waxa uu ehelkiisa uga tegayo intaaba markuu haysto xajku waa ku waajibi xajku waa ku waajibi marka quud la'aan inuu ka dhaqaajiyo u yidhahdo waan tala saaranayaa ta noocaasi sax noqon mayso xadiiska saddex boqol iyo kow wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ila malakaani yanzilaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min yowmin maalin yusbixu alcibaadu fiihi addoommadu ay waa bariistaan ma jirto ilaa malakaani yanzilaani inay laba malag soo degayaan mooyaane maalin kasta oo addoommadu ay waa bariistaan laba malag baa soo degayaan fa yaquulu axaduhumaa labada malag midkood wuxuu yidhaahdaa allaahumma ilaahayow acti munfiqan khalafa acti sii munfiqan mid wax bixiyey khalafan beddel wanaagsan siiye waxaad u dabamariso wanaagsan ilaahay oo siiye khalafkaasi wuxuu noqonayaa maal iyo sawaabba maal loo dabamariyo oo la siiyo iyo sawaab iyo ajar aakhiro laga ajar siinaayo wayaquulu alaakharu ka kalena wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow acti mumsikan kii sidaa u haystay ee ugu dhegganaaday xoolahae waxa bixin waayey waxaad siisaa talafan qallayl sii oo engeji maalkii ka engeji mise daatadiisa engeji mid walba la yidhi yacni qallayl iyo engeg markaasi mutafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkani wuxuu tilmaamayaa subax kasta in laba malag soo degayaan labadaa malag waa ducaynayaan midna duca habaaruu ku ducaynayaa wuxuu habaarayaa cidda markaa bukhalada ee waxba bixin weyday midna wuxuu u ducaynayaa duco wanaagsan ugu ducaynayaa ciddii markaa wax bixisay ayuu ugu ducaynaya marka ducadii malaa'igta ee wanaagsanayd waxaa lagu helayaa wax bixinta wax la bixinayo dee hadduu marka ehelkiisa nafaqeeyo wax siiyo ilaahay dartiina u siiyo ducadaa nasiib buu ku yeelanaya hadduu cid kale wax siiyo waa saas si leeg ducadii ha kala badsadaanbe waa markaa waxa weeye waa wada helayaa kii laakiin xaqii ku waajibka ahaa iyo nafaqadii ku waajibkaahayd aan bixinin waxa weeye habaarka de wuxuu noqonayaa malagga inuu markaa yeelanayo allaahumma acti mumsikan talaf ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu markaa nafaqaadkii waajibkaha iyo zakadii iyo bixiyo nafaqaadkii waajibka ahaa mid sunnaa ah inuu bixin waayey habaarkan ku heli maayo bay yidhaahdeen allaahumma ilaa de in markaa bukhligu ka fara batay mooyaane laakiin sadaqa sunnaa buu bixin waayey habaar buu ku mutaysanayaa ma aha markaa taas bay yidhahdeen waxaa laga hadlayaa yacni waxa weeye waxyaalihii waajibaadkaa ciddii mancisay ama bukhli uu dabeeca isaga noqday ya waxaa jira dad markaa wax bixintaba dhibsanaya oo intuu isagii bakhayl noqday oo waxa bixin waayey ayuu wuxuu ka hataarayaa dhibsanayaa qofka wax bixinaya waar midba ma aha waxa weeye xoolaha saas u daaddaadinaya kaannahu markaysaa jeebkiisa uu ka bixinayo kale marka waxba dhibbay ku tahay markaasuu odhanaya waa la yeelo yani markaa meel walba wax iskaga farraqaya hayso marka calaa kulli xaal yani sadaqada sunnada ah hadduu qofku bixin waayo wax ka mida maaha inuu habaarka yeelanayo maaha laakiin tii waajibkahayd hadduu bixin waayo dee habaarkan waa leeyihi wa canhu dabacadaha qaarkood waxaa yani raqamkiisu yahay saddex boqol iyo saddex abi hureyra wuxuu ka soo wariyey bukhaari can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal abu hureyra nabiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi alyaddu alculyaa khayru min alyaddi suflaa gacanta korraysaa ee korraynta badan lihi khayrun waxay ka khayr badantao ka wanaagsan tahay min alyaddi suflaa gacanta hoosaysa wabda' biman tacuulu ku bilow biman tacuulu ciddaad masruufayso waa caala yacuulu waa inagii aragnay caala tacuulu hmm ciddaad masruufayso ku bilow oo iyaga horta wax sii wa khayru sadaqati maa kaana can dahri ghinan wa khayru sadaqati sadaqadu waxaa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan maa kaana wixii ahaaday oo ka soo fulay can dahri ghinan yacnii haninimo dheeraadkeed ka soo fulay dahrigu dee asalahaan waa duudka wey kaaftoonka wixii ka sarreeya ee dheeraadka ah inta uu baahan yahay wixii dheeraadka ah yaa qul ilcafwa waa cafwigi iyo fadliga yacni ayaa la bixinaya wixii siyaada ah laakiin wixii markaa nafaqadooda ku waajib yahay inta la siinaayo iyadu markaa waxa weeye dee iyagaa u xaqnimo badan iyagaa u xaqnimo badan culamada qaar waxay yidhahaan dahri waxay noqonaysaa marka masiida litawkiid laakiin calaa kulli xaal in asaalo lagu fasiraa waa iska suuroobi kartaa oo maadaama ay ka korrayso khaninimadii ka too ka korayso kaannahu markaa qhanimada dusheedii ay tahay ee dahriga asal ahaan duudka ayaa loo isticmaalayey daabadda korkeedaoo kale iyo waxa la midka wa khayru sadaqati sadaqadda waxaa ugu wanaagsan maa kaana wixii ahaaday ka soo fulay can dahri khinan yacnii haninimo wixii ka dheeraada ee ka koreeya wixii ka soo fulay ee iska fadli ah wuxuu markaa uu bixiyo aanu markaa isagu markaa u baahnayn baahi gaari markan aynay u haynin taasaa ugu khayr badan inuu bixiyo waman yastacfif yucifahu allaah waman yastacfif ku kastoo dhowrsoonaadana yucifahu allaah allah waa dhowrsoonaysiiyaa oo mid dhowrsoon buu ka yeelaa waxaa idiin qoray yucifuhu mise yucifahu adigu sida kalena bannaan waxaan arkayeyba waxa weeyaan daliilfaalixiinka inuu ku kaaftoomayo dammada yucifuhu Hmm. laakiin iska jaaza waa jaazo weeye waxay noqonaysaa un jawaabu shardigii weeye waman yastacfif yacni ficlu shardigii waad aragtaa jasmadu waa daahir yucifahuna waxay noqonaysaa waxa loo kordhigay waa likhifatiha oo iltiqaadu saakinaynka waxaa lagaga baxay fatxada likhifatiha fudaydkeeda daraaddeed yucifuhu marka la yidhahdana waa cala alitbaac dammadaa dammada la raacsiiyey wadamada ka dambaysa ayaa la itbaaciyey waa wejigu ku kaaftamay daliilfaarixiinkui mm, labaduba markaa bannaan wejiga saddexaad ee hoosdhiguna bannaan yucifihi oo kasraduna waa aslu takhalluski waman yastahni yugnihi illaah waman yastahni ku kastoo eh, hani hani iska yeela oo wixii markaa dee aanu daruuri aan ahayn sidii mid aan u baahnayn iska dhiga yugnihi illaah ilaahay baa hani ka yeela rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiiskan waxaa ghariib ah ashaykhu alalbaani wax raqama uma yeelin waxay u egtay inuu ka sahwiyey ardaygiisa alxalabina sida badan sheikha ayuu markaa raacaa siduu sheikhu aanu raqam ugu yeelin ayaanu isaguna raqam ugu yeelin riwaayaadkiisa waa baadhay riwaayo bal labada xadiis kulminaysa oo abu hureyre laga soo wariyey inay jirto kollay markii kuma guulaysan marka cala kulli xaal waxay u badan tahay inay sahwi uga dhacay raqamku xadiiskani wuxuu tilmaamayaa gacanta koraysa ka khayr badan gacanta hoosaysa gacanta sarraysaa waa gacanta wax bixinaysa alyad alculya hiya almuctiya ta wax bixinaysa weyi gacantaa wax bixinaysa ayaa korraysa gacanta hoosaysaana waa gacanta qaadanaysa riwaayo saxiixa ku sugan bukhaari oo fasiraysaa jirta oo tilmaamaysa alyad alculyaa hiya almunfiqa waalsuflaa hiya asaa'ila waa fii saxiixi albukhaari gacanta koraysaa waa ta wax bixinaysaa gacanta hoosaysaana waa ta wax weydiisanaysaa hiya asaaila waa fii saxiixi albukhaari weliba hadday su'aali u raacdo oo u weydiistay oo dabeedna markaa intuu beriyey dabeedna la siiyey oo uu qaatay waad gacanta ugu hoosaysa weyi culamada qaarkood waxay maraatib bay leedaho sida xaafid ibnu iyo ay tilmaameen shuraaxda qaarna ka soo naqliyeen gacanta ugu korraysaa waxa weeye waa gacanta wax bixinaysa gacanta ee ku xigtaa waxa weeye waa alyadu lmutacafifa waa gacanta dhowrsoon aan cidna waxba weydiisanayn waxna qaadanayn wixii la siiyan aan qaadanayn gacanta saddexaad waxa weeye waa gacanta alaakhidatu bighayri su'aal oo tii ku qaadatay su'aalla'aan oo waxba may weydiisan yaa isuma bandhigin waa la siiyey deedna waa qaadatay alyaddu araabica gacanta afraad waxa weeye waa alaakhidatu bisu'aal waa tii su'aal ku qaadatay bariday ya ee dabeedna qaadatay yacni taas wy taas wuu yahay marka afartaa gacmood baa meesha markaa saa u yeelay marka kuwane hasii kala hooseeyaane ta qaadanaysaa inay tahay alyaddu sufla way jirtaa laakiin yadii baa dee maraatib ahoo yaddu sufla baa laga yaabaa inay sii kala hoosayso marka isma caaridayso wabda biman tacuul waxaa laga qaadanayaa cidda nafaqadeeda ku saarantahay ku bilow qofku naftiisa ayuu ku bilaabayaa deedna ehelkiisa ayuu ku xigsiinaya ya qaraabada kale wuxuu siinayaa wixii markaa ehelkiisa uu ku masruufayey wixii ka dheeraadu bixinaya wixii ka dheeraada ayuu bixinaya marmar waa dhici kartaa qofku inuu isaar sameeyo wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa laakiin waa in markaa dee ubadkii yaryaraa ayna ku dhibaatoonayn dadka waaweyne isaarkii waaba samayn karaanbe ubadkii yaryaraa in la dhibo oo quudkoodii wax dhib ku ah lagu sameeyo la yidhaahdo mar walba dee isaar baan sameeyey dee tan noocaasi waxa weye waxay noqonaysaa qalab man shaqalahu annaflu cani alfardi fahuwa maqruur waman shaqalahu alfardu can ilnafli fahuwa macduur ahlucilmigu maxay yidhahdeen ruuxa sunnuhu faralka ka mashquuliyaa waa maqruur waa mid la kediyo shaydaan baa kediyey qofkan kale inaad wax siisaa waa sunne laakiin ubadkaaga iyo xaaskaaga inaad masruuftaa waa faral yacni waa faral waman shaqalahu alfardu can ilnafli ruuxa faralku ka mashquuliya sunnahana fahuwa macduur waa mid cudurdaar leho mid cudurdaar le wey marka dee marmar waa dhici kartaa waxaan dhib weyn ku ahayn ay taxamuli karaan o ayna u dhibaatoonaynin in cid waxa weeye markaa dhibaataysan loo doorbido fii bacdi alaxyaan laakiin bisharti waxaas waynan dhib ku lahayn ee eh, hadday dhib ku leedahay wayn in iyaga marka siisa waad ku dambaabaysa haddaad yagii markaa aad dhaafiso waad ku dambaabaysa saxaabigii isaarka samaynaya waa jiray yani waxa weye laakiin dhib badani kama soo gaadhayn dee wakhtiyadii kale maadaama ay wax cuneen habeenkaa inay wax yaro cuni waayaan oo subaxii de markiisa hadhow wax la siiyo yani saas wa khayru sadaqati maa kaana can dahri khinan sadaqana waxaa ugu fadli badan wixii markaa eh, xaajadaada ka dheeraada wixii xaajada dantaada ka dheeraada ah inaad bixiso baa ugu fadli badan taasaa markaa ugu fadli badan aayadduna waa sheegaysaa qul ilcafwa ku kastooo dhowrsoonaado dhowrsooni iska doon doonana ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon yacnii su'aashii ka dhowrsoonaaday iyo dadka inuu baryo shaxaado ashaxaada yacni su'aashii waxa weeye dee dulli baa ku jira qofkuna hadduu marka waxaa su'aashii dee dadka baryo oo yacni waxa weye dadka wax iska weydiista uun aakhire waxa la soo saaraa isagoo yacni wejigiisa markaa yacni laga siibay yani hilibka iyo marka waxa weyaan yani dubkaba laga siibay oo lafiih marka ay saa u gigan yihiin lafiih qayaxan yihiin ba aakhire lasoo saara ana cuquuba dadku wejiga ku diiraaye mid walba wax ii dhiib wax sii ya yani marka ayaa markaa saa lagu ciqaaba marka waxaa ku sugan su-aashii inay tahay madmuuma mid la dhaleecayna axwaal laga reebaa waa jirtaayoo xaratu daruura ah waynu arki doonnaa kolley xadiiskeedu waynu iman doonaa insha allahu tacaala ya ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa yani saddex bay markaa su-aashu xalaal u tahay cid kale xalaalo maaha wamaa siwaahunna suxtun yaakulaha saaxibuha suxtan baa lagu soo gebagabeeyey wixii madaxda la weydiisanayana kole xadiis kale ayaa tilmaamaya ama wixii eh, qofku ka fursan waaye daruura waayahay marka su-aasha in layska jiro oo layska baryada layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya ruux kastoo hani iska dhigana ilaahay hani buu ka dhigaa hani ayuu ka dhigaa inuu sabro oo qani iska dhigo oo dhowrsoonaado yaxsabuhum aljaahilu akhniyaaa min atacafuf waxaa lagu ammaanay mu'miniinta waxaa lagu ammaanay ruuxa jaahilkee xaalkooda aan ka warqabini wuxuu u malaynayaa inay yihiin akhniyo iyo hodanna ay yihiin wuxuu sidaa ugu malaynayaa dhowrsoonida ay su'aasha ka dhowrsoon yihiin daraaddeed buu saa ugu malaynaya marka in su-aashii laga dhowrsoonaado adla isaga ilaaliya laga qaadanaya baabka toddobiyo soddonaad baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayid baabu dikri fadli linfaaqi wax bixinta wax la bixiyo fadliga ay leedahay sheegista la sheegayuu u baab yahay wax laga bixiyo mimaa yuxibu ay min aladii yuxibuhu waxa qofku uu jecel yahay wax ka bixiyo wa min aljayidi iyo waxa wanaagsan inuu wax ka bixiyo sadaqadii uu bixinayay waxaa sii fiican dee waxa wanaagsane qiimaha badan inuu bixiyaa sii fadli badan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun lan tanaalu lbira ma gaadhaysaan khayrka iyo wanaagga xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mima tuxibuun waxaad jeceshiin ilaa wax ka bixisaan wanaaggii iyo khayrkii gaadhi maysaan laakiin waxaa qiimaha badanee aadka a u jeceshiin markaa wax ka bixisaan baa khayrkii gaadhaysaan wa qaala tacaala allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu bixiya min tayibaati maa kasabtum waxaad shaqaysateen kuwooda wan wanaagsan wax ka mida bixiya wa mima akhrajnaa lakum min alard waxaannu arlada idinka soo bixinnayna wax ka mida bixiya bimacnaa saracii idiin baxayna wax ka mida bixiya walaa tayammamu alkhabiisa minhu tunfiquun walaa tayammamu ha u qasdininoo ha doonina alkhabiisa ka xun walaa tayammamu alkhabiisa minhu ay min almadkuuri ka la soo sheegay ka mid ahaaday ama mima akhrajnaa lakum min alardi loo celiyo ama min almadkuuri kaa lasoo soo sheegay yacni markaa ka mid ahaaday tunfiquuna xaala baxsanaysaan jumla xaaliya noqonaysa bimacnaa xoolaha waxa liita ee idinkuba aydaan qaadateen ee hooseeye iska liita ee iska nacaysaan ee karaahiyaysanaysaan inaad waxaa wax ka bixisaanoo sadaqadaysatana u qasdinina ee waxa wanaagsan bixiya marka marna waxaa la bixinayaa waxa wasadkae dhexdhexaadka ah marna waxaa la bixinayaa waxa sii qiimaha badan waxaan markaa liita laftooda hadduu qofku bixiyo waa laga fadli badan yahay oo wax lagu intifaacaya hadday yihiin ajar waa ka helayaa laakiin ajarka badan waxa laga helaya ayaa lagu boorinaya dadka laakiin wax kastoo lagu intifaaco ajar waa laga helaya walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiih idinkuna aydaan qaadateenba inaa indhaha isku qabataan mooyaane indha qabad mooye si kale aydaan u qaadateen waxaa bixinine waxa wanaagsan bixiya marka waxaa laga qaadanayaa labada aayadood boorin laynagu boorrinaayo waxa wanaagsan ee dadku ay jecel yihiin inay bixiyaan oo sadaqadii u quudhaan waayo waa naftaada ka qaadoo naftaada u qaad dantaadii baad u bixinaysa waxaad marka adigu adduunyada ku isticmaalaysana waxaa kaaga waxtar badan oo kaaga nafci badan waxa aad baxsatay ayaa kaaga nafci badan waayo ilaahay agtiisay kuugu hadhaysaa maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqa haddama aragta markaa sidaas aawadeed maadaama ay sidaas tahay dee waxba waxay ka door karroon yihiine ka fiicnaansha badan yihiin inaan u quudhno sadaqadii baa laynagu boorinaya xadiidka saddex boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afare can anasin radia allaahu canhu qaala kaana abuu talxata radia allaahu canhu akar alansaari bilmadiinati maalan min nakhlin anas ibnu maalik waxau yidhi kaana abuu talxata abuu talxa wuxuu ahaan jiray radia allaahu canhu ilahay raalliha ka noqday aksara alansaari ansaarta cidda ugu badan buu ahaan jiray bilmadiinati madiina gudaheeda maalan xagga xoolaha markaa ka ugu badan ayuu ahaan jiray min nakhlin maalkaasoo min nakhlin geed timireedya ahaaday marka dhirta timirtaa raggii ugu timirta badnaa madiina ayuu ka mid ahaa abu abuutalxa maalkiibaa dee la caddeeyo waxaa lagu caddeeyo lagu bayaamiyey in loo jeedo maal khaasoo geetimraadyada iyo beeraha markaa timirtaa ah in looga jeedo wa kaana axabba amwaalihi ilayhi bayruxaa wa kaana wuxuu ahaa axabba amwaalihi xoolihiisa kuu ugu jecel yahay ilahi xaggiisa loogu kalgacaylka badan yahay loogu jacaylka badan yahayna bayruxaa beerta bayruxaa la yidhaahdo ayuu ugu jacayl badnaa oo beerihiisana ugu sii jeclaa waa beerta magaceedii wa kaanat mustaqbilata almasjid wa kaanat waxay ahaan jirtay beertaa bayruuxaa ee abu talxa leeyahay mustaqbilata almasjid masjidka mid soo qaabilsan bay ahaan jirtay oo ku soo jeedda wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yadkhuluhaa mid gala ayuu ahaan jiray beertaas waa geli jiray wa yashrabu min maa'in fiiha tayibin wakhtiyada qaarkood wuxuu ka cabbi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam min maa in biyuu ka cabbi jiray beertaas beeruhu sida badan dee ceelal iyo waxbay leeyihiin biyahaasoo fiiha ku sugan beerta gudaheed oo tayibin wanaagsan biyahaasoo wanaagsan ayuu ka cabbi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala anasun anas wuxuu yidhi falammaa nasalat markay soo degtay haadihi laayatu aayaddani ay soo degtay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaaluu gaadhi maysaan albira khayrkiiyo wanaagga gaadhi maysaan xataa tunfiquu ilaa ad bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin wax ka mida ilaa bixisaan xoolihiinna aad jeceshihiin wax ka mida ilaa ad bixisaan khayrkiiyo wanaagga gaadhi maysaan qaama abuu talxata abuu talxa istaagay ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xaaluu gaadhayo ayuu istaagay oo xagga rasuulku u kacay faqaala wuxuu idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam ina allaha tacaala anzala calayk ina allaha allah tacaala allah isagaa korreeye anzala waxa uu soo dejiyey calayka korkaaga ku soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yacni marka aayaddaas qaybtaasi ka mid tahay wa ina axabba maalii ilaya bayruxaa wa ina axabba maalii xoolahayga kaan ugu jecelahay ilaya xaggayga loogu jacaylka badan yahay bayruuxaa beerta bayruuxaa la yidhaahdo wey wa innaha beerta bayruuxaa la yidhaahdaa sadaqatun lilaahi tacaala waa sadaqo allah u sugnaato allah dartii aanuu sadaqadaysto o u baxsaday arjuu biraha wa dukhraha cinda allahi tacaalaa arjuu waxaan rajaynayaa biraha khayrkeeda ayaan rajaynaya biraha khayrkeedaan rajaynaya wa yacni waxtarkeedaa rajaynaya intifaaceeda wixii intifaac loo diyaarsado ayaa waxaa la yidhaha dukri wadukhraha intifaaceeda ayaan rajaynaya waxtarkeeda ayaan rajaynaya ama siday e, culammada qaarkood ku fasireen ajarkeedaan rajaynaya waa macnihii ka laazimaayo wey waa tafsiir bilaaim cinda allaahi tacaala allah agtiisaan ka rajaynaya inaan ka helo fadachaa dhig buu yidhi rasuulki ilaahayow yaa rasuul allaahi xaysu araaka allah meeshuu allah ku tusiyo inaad dhigto halkaa dhig isagu wuxuu sheegay inuu sadaqadaystay oo ilaahay dartii u sadaqadaystay meesha markaa ay ku khayrka badan tahay ee nebigu la doonana inuu isagu dhigo ayuu u xil saara fa qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi bakhin daalika maalun raabix bakhin waa eray loo isticmaalo waxa lala dhacee wanaagsanee la weynaynayo ayaa loo isticmaalaa kakhin oo inoo iman doonta iyo bakhin ayaa markaa isku liddiyaa la midna waxaa loo isticmaalaa altacdiim watafkhiim eh, midna waxaa loo isticmaalaa altaxqiir watanfiir ya yacani waxaa weeye wasni ahaan waa isku mid macno ahaanna waa isku liddi marka waxa weeye bakhin waxay noqonaysaa yacni wanaag baa u sugnaaday kaannahu leeyi alla wanaagsanaa kaannahu leeyi hmm. yacni wanaag baa u sugnaaday bakhaan bakh daalika maalun raabix kaasi waa maal yacni macaash u saaxiib oo laga macaashaayo daalika maalun raabix laba goor buu ku celiyey kaasi waa maal macaashay bimacnaa macaash buu u saaxiib yahay oo cidda bixisay baa ka macaashaysaa laga tilmaamaya isnaadkii maalkaa loo tiiriyey waqad samictu maa qulta waanan maqlay waxaad sheegtay oo aad tidhi hadalkaad tidhina waan maqlay wa innii araa anigu waxaan arkaa an tajcalaha inaad ka yeesho fil aqrabiin qaraabadaada kuu dhow inaad ku bixiso iyaga siiso yaa qaraabadaada inaad markaa ka yeesho ayaan markaa aan arkaa fa qaala abuu talxata abuu talxa waxauu yidhi afcalu yaa rasuula allaahi waan yeelayaa rasuulka ilaahayow faqasamahaa abuu talxata fii aqaaribih faqasamahaa waa qaybiyey abuu talxata abuu talxa qaybiyey fii aqaaribihi qaraabadiisa ayuu markaa ku qaybiyey qaraabadiisa dhexdoodu u qaybiyey iyo wa banii cammihi ilmaadeeradii ayuu u qaybiyey ilmaadeeradu waxay ka mid yihiin qaraabadii bay ka mid yihiin waa min baabi cadfi khaasi cala alcaam shay gaara lagu cadfayaa shay guud ya shay guud baa lagu cadfaya muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labadu isku waafaqeen wa qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalun raabix ruwiya fi saxiixayni waxaa lagu soo wariyey raabixun wa raayixun yacni mba iyo iyaa baa labadaba lagu soo wariyey raabixun waa macaashay yani macaash buu u saaxiib yahay ama shakhsiga bixiyaa ku macaashay laga tilmaamaayo wa raayixun iyo ya in laga dhigo la yidhaahdo waa maal markaa soo noqonaya oo waxtarkiisa ayaa kuu soo noqonaya bilbaa'i lmuwaxadati xaalay ku sugan yihiin bilbaa'i almuwaxadati bacdii dhibicda keliya lahayd hoosku hallay uu ku sugan yahay wa bilyaa'i almusannaati ya'dii labada dhibcood lahayd yacni markaa uu ku sugan yahay waa dabdun bilxuruufi baa la yidhahda ay raayixun calayka nafcuhu raaxaya ruux bay ahaydoo dee waawgii baa loo beddelay marka hadda ya' loo beddelay waayahay waxaa kugu soo noqonaya nafcuhu waxtarkiisaa kugu soo noqonaya raayixun marka la yidhaahdo wa bayruxaa'u xadiiqatu nakhlin waa beer geed timireeda weeye waa beer timir ah wa ruwiya bikasri lbaa'i wa fatxiha biruxaa iyo bayruxaa labadaba waa loo soo weriyey in bacda la hoos dhigo iyo in bacda la kordhigo abu talxa wuxuu adeer u ahaa anas ibnu maalik adeerka wuxuu ugu noqday hooyadii ayuu qabay anas hooyadii ayuu qabay anas hooyadii waxaa la odhan jiray ummu sulaym bintu milxaan baa la odhan jiray ummu sulaym bintu milxaan ayaa la odhan jiray islaamnimadeeduna waa horrayso wakhti hore islaamtay wakhti hore ayay islaamtay marka ninkeedii hore qabi jiray ee markaa maalik la odhan jiray anas ka dhalay islaamnimaday u bandhigtay waxay tidhi islaam dabeedna waa diiday waana ka cadhowday isagoo cadhaysan ayuu markaa dabeedna xagga iyo shaam qabtay xaggii shaam buu ku dhintay xaggii shaam markuu ku dhintay abu talxa u khidbeeyey oo doonay ummu sulaym ummu sulaym buu doonay waa u khidbeeyey marka u khidbaynayana abu talxa muslim ma ahaa markaasay waxay tihi adoo kale lama radiyo adoo kale guurkiisa lama diido ha yeeshee gaal baa tahay anna muslimad baan ahay kuma xalaal ihi haddaad doonayso inaad i guursato islaam waa islaamay waa guursaday gabadhu inay daaciyad noqon karto oo khayrka dadka ugu yeedhayso oo yacni dadka islaaminayso ayaa marka ku sugan saas aawadeed ayuu markaa yacni ku noqday meherkii waxay ka dhigatay markaa islaamnimada meheran islaamnimada hanku weydiin maaya bay tahay haddaad islaamto islaamnimada ii meheraan marka qisada fawaa'id baa ku jirta horaa u soo sheegnay anas wakhtiyada qaarkood wuxuu yidhaahdaa sida fii saxiixi muslim ku sugan aabbahay abu talxa dee aabbe xaqiiqiyana uma ahee waxa laga tilmaamayaa majaasnimu aabbaha ugu magacaabay marka ixtiraam ahaan cid aabbe lagu magacaabi karo oo ixtiraam looga jeedo taa lafteedana waa laga qaataa sida shuraaxduba ay tilmaamayaan oo sharaxa nawowiyuba uu sheegay saa uu tilmaamay abu talxa waxaa laodhan jiray zayd ibnu sahlin baa laodhan jiray abu talxa beero badan buu lahaa oo timir ah markii aayaddu ay soo degtay wuxuu is yidhi beerahaaga taad ugu jeceshahay tuu ugu jacaylka badnaa ayuu yidhi ilahay dartii baan u bixiyey nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meeshii ilaahay ku tusiyey inaad dhigto dhig isaguu xil saara nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinka waa ammaanay waxaanu kula taliyey inuu qaraabadiisa markaa ku bixiyo oo markaa u dhigo waxaa la isweydiiyaa maalkan marka hadda miyuu waqfay mise sadaqaduunbuu yidhiye waxaweye waa bixin iyo marka waxaweyaan sadaq ahaan inuu bixina bacdi culammada ka mid waxay dhahaan ma waqfine sadaqa ahaan buu u bixinayo sadaqatu lilah buu yidhi wa sadaqatun lilaahi tacaala ee waqaf ma cabirin saas aawadeed qaraabaduu siiyey markii dambe qaarkood waa iibsadeen yacnii raggii markaa qaarkood uu siiyey sida xasaan ibnu thaabit iyo yacni markaysaga waa iibiyeen marka inayna waqaf ahayn ayaa markaana ka soo baxays sidii marka waxa weeye nebigu kula taliyey ayuu markaana yeelay oo sidiibuu markaa u farraqay wuxuu siiye u qaybqaybiyey qaraabadiis riwaayadka qaarkood waxaa ku soo arooray ragga uu siiyey ee qaraabadiisa waxaa ka mid ahaa xasaan ibnu haabit baa ka mid ahaa ubay ibnu kacbin baa ka mid ahaa iyo rag kale waxaa laga qaadanayaa taa lafteeda qaraabada inay noqoto yacni cidda e, ugu dhowaanshaha badan ama maxaarimta inay noqotaa inaanay laazim ahayn oo shardi ahayn lafdiga hadduu itlaaqan yahay in waxa weeye marka e, walow haba kala dhowaadaanba inay soo wada gelayaan oo ciddii kasta laga dooran karo ayaa laga qaadanaya wa andir cashiirataka alaqrabiin marka qaarkood xoogaaba dee isu jireen ubay ibnu kacbin oo kale lix buu kala tirsanayey zayd ibnu sahl ibni aswad ibnu xaraam ibnu camri ibnu zaydi manata ibni cadiy ibni camr ibni maalik camr ibni maalik bay isugu imanayaan ubay ibnu kacbin laakiin waxay isaga dhow yihiin xasaan ibnu haabit xaraam ay isugu imanayaan wa xasaan waxay isugu imanayaan odayga saddexaad bay isugu imanayaan waxay kala tirsanayaan zayd ibnu sahl ibni aswad ibnu xaraam labuu ka tirsaday xaraam abu talxa xasaanna labuu ka tirsaday waa xasaan ibnu haabit ibnu mundir ibnu xaraam marka odayga saddexaad alabu haalis bay ku kulmeen waxaa laakiin ka sii durugsan ubay ibnu kacbin waa ubay ibnu kacb ibni qays ibni cubayd ibni zayd ibni mucaawiya ibni camr ibni maalik marka camr bn malik bay ku kulmayaan ubayina wuxuu ka tirsanayaa shan waa kacab iyo qays iyo cubayd iyo zayd iyo mucaawiya waa shan abu alxana wuxuu ka tirsanaya lix ayuu ka tirsanaya marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya ciddii qaraabada wixii la siinaayo inay marka waxa weeye ilaa yani marka intaasiba soo gelayaan ayaa laga qaadanaya iyo ka badanba ee qaraabadu waa sii kala dhow yihiin waa sii kala dhow yihiin qaraabada wuxuu ugu dooray nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tii uu sheegay alsadaqatu cala almiskiini sadaqa ow cala diraximi sintaan sadaqada miskiinu lagu sadaqadaysto waa baahan yahoo laga eegaayo qaraabo aan ahay waa sadaqo weeye waa hal sadaqo kii qaraabada u saaxiibkaa sadaqada lagu sadaqadaystaana waa labo sadaqo waa sadaqatun wasila sadaqana waa yahay qaraabo xidhiidhinna waa yahay qaraabo xidhiidhinna waayahy baabka sideed iyo soddon baabu wujuubi amrihi ahlahu wa awlaadahu lmumayiziina wa saa'ira man fi raciyatihi bitaacati illaahi tacaala baabu wujuubi amrihi ay baabu dikri wujuubi amrih shakhsigu inuu markaa amro waajibnimada ay waajibka tahay sheegista la sheegaayo u baab yahay nin kastaaba inuu amro inay waajib tahay ahlahu ehelkiisa uu amro wa awlaadahu iyo ubadkiisa uu amro ubadkaasoo almumayiziina kuwii wax kala garanayay wax kala soocayay ahaaday iyo wasaa'ira man fii raciyatihi iyo cidda kale ee raciyadiisa ku sugana cidduu maamulayo ee mas-uulka ka yahay ah bitaacati illaahi tacaala taacada ilaahay u amrayo ama khaadimiin ha noqdaan ama addoomma ha noqdaan ama ubad ha noqdaan yacni markaa ama qaraabo kaleoo dee uu mas-uul ka yahayba ha noqdaan ama agoon ha noqdaan inuu dhammaan amrayo taacada ilaahay tacaala allah isagaa koreeye inuu amraa inay waajib ku tahay sheegista la sheegaayo u baabih iyo wanahyihim reebista laga reebaya inay waajib tahay kuwa la soo sheegay can ilmukhaalafati khilaafka marka ay khilaafayaan sharciga iyo cisyaanka laga reebayo oo loo diidaayo wa ta'diibihim iyo edbinta la edbinaayo inay waajib tahay ayuu u baab yahay wa mancihim iyo diidmada loo diidayaa inay waajib tahay sheegista la sheega ayuu u baab yahay min irtikaabi manhiyin canhu wax la reebay inay la yimaadaan loo diidaya inay waajib tahay sheegista la sheega ayuu u baab yahay baabkan wuxuu inoogu tilmaamayaa ruuxu ehelkiisa iyo cidda uu ka mas-uul ka yahay inuu taacada ilaahay amro ee uu ku barbaariyo ku edbiyo xumaantana ka reebo cisyaanka u diido si ay markaa barbaarin wanaagsan ay u barbaaraan qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wamur ahlaka biasalaati wastabir calayha wamur amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaadda amar wastabir calayha yacnii salaaddaa ku sabir samaynteeda iyo amarkeedaba ku sabir oo ku adkayso sabir kula kaale wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow quu anfusakum wa ahliikum naara quu ka ilaaliya anfusakum nafihiinna wa ahliikum iyo ehelkiinnaba naaran naar ka ilaaliya naarta see looga ilaalinayaa sababtii naarta u sababaysaa laga ilaalinayaa naarti waa shay hayba laakiin waa musabab oo sabab bay leedahay marka shaygaa qaybkaa marka layidhi ka ilaaliye naarta ah waxaa loo jeedaa wixii naarta u sababi lahaa ka ilaaliyo ka dhowra yacni ayaa loo jeeda oo waajibaadka inay la yimaadaan iyo khayraadka iyo taacada inay sameeyaan amra xumaanta inay sameeyaanna ka reeba oo u diida xadiiska saddex boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waxay noqonaysaa saddex boqol iyo shan ayay noqonaysaa wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala akhada alxasanu bnu caliyin tamratan min tamri sadaqa abuu hurayra waxau yidhi xasanu bnu caliy ayaa wuxuu qaatay xabba timira tamratan xabba timira oo min tamri sadaqati sadaqadda markaa timirteedii ka mida timirtii sadaqadda loo bixiyey yacnii ka mida ayuu markaa qaatay suu xabbadda u cuno fa jacalahaa wuxuu ka yeelay fii fiih afkiisa mid ku sugan buu ka yeelo af ku geliyey waa inan yar oo sebi ah markaa xasan bnu cali faatima binti rasuul baana dhashay oo cali u dhashay marka xabbaddii timirtahayd intuu soo qaaday ayuu afka geliyey fa jacalahaa xabbaddii timirtaayd wuxuu ka yeelay fii fiihi mid afkiisa ku sugan buu ka yeelay xasan baa ka yeelaya fa qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi kakh kakh ah ah buu yidhi ah yacni tuf waxaa la diidayaa inuu markaa afka gashado ayaa la diiday waa halkaynu dhahno akh akh la yidhaahdo shayga waxa weeye markaa yacni markaa laga qashaafayo ama la diidaayo oo laleeyahay markiisa markaa ha gelina afka ee ka tag ayaa markaa loo isticmaalaa saasaa loo isticmaala marka kakhin kakhinna waa la yidhahdaa kakhna waa in la reebo iyo in la tanwiiniyo labada waa dhacdaa haddii markaa la tanwiiniyo waxay noqonaysaa waxaan mucayan ahayn ma sida sahin iyo sah haddii kalena shay mucayana wey hadda shay mucayanay ku dhacaysa irmi biha tuur tuur buuyi amaa calimta anna laa na'kulu sadaqa miyaanad ogayn inaanaan sadaqadda cunin miyaanaan ogayn miyaanad ogayn inaanaan sadaqadda cunin miyaanad ogeyn marka macnuu wuxuu dhacaya amaa calimta ma ogid miya annaa laa na'kulu sadaqa amaadii naafiyada ahayd oo marka la geliyey hamsatulistifhaam muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnayd annaa laa taxillu lana sadaqa miyaanad ogayn annaa laa taxillu lana asadaqa inaan sadaqadu xalaal noo ahayn miyaanad ogeyn oo ina asadaqata laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxamed wa qowluhu kakh kakh yuqaalu biiskaani ilkhaa'i baa loo yidhaahdaa kha'doo reebban wa yuqaalu bikasriha maca atanwiini waxaa kaloo la yidhaahdaa iyadoo markaa ay kha'du hoos dhigan tahay laba xarakaynna ay weheliso tanwiin waa nuunun saakina fi nutqi dhawaaqa ayay ku tahay markaysaga nuun reebban laakiin lama qoro calaamadeedu waa laba hoosdhigga weyi laba kordhig laba hoosdhig laba godaal baa tanwiin aw calaamada laakiin asalkeedu waa maxay waa nuunun saakina tahbutu fi nutqi wa tasqutu fi lkhati waa nuun reebanoo yacni dhigaalkana ka dhacaysa orodka iyo ku dhawaaqana sugnaanaysa taasaa la yidhaahdaa tacriifka tanwiin la yidhahda calaamadeedu waa maxay calaamadeedu waa laba kordhig laba hoosdhig laba godaal hadda maaha tanwiintu laba kordhigga laba hoosdhigga laba godaalka maaha tacriifka tanwiin haddii lagu weydiiyo waa nuun saakina tahbutu markaa fi nutqi wa tasqudu fi lkhati tacriifkeed wey calaamadeeda sidan waa yahay wa hiya kalimatu zajrin waa kelmad reebis la reebaayo lisabiyi sabiga laga reebaayo can ilmustaqdaraati waxyaalaha laga qashaafo ama la qurunsado qurun lagu tiriyo lagaga reebo wey ya oo timirtu waa wanaagsantahy maxaa caynkaa looga cabbirayaa dee maadaama qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ay xaaraan ka tahay ina sadaqata laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamad shaygii xaaraanta wuxuu ka dhigan yahay markaa wax xun buu ka dhigan yahay wax laga qashaafu ka dhigan yahay saasaa erayga wax mustaqdarka laga cabiri jiray ya oo ah ah ah ah wax la macnaa looga cabira ya talo ahda waxaynu ka keennay miyaa iyadaynu yara taxriifino bedelay kaafkiun baa la beddelay soo waa isagun baynu ka soo qaadanay waaya wa kaana alxasanu radia allaahu canhu sabiya xasanna wuxuu ahaa ilmo yar oo sabiya buu ahaa ilmo yar oo sabi ah ayuu ahaa riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alqihaa yaa bunaya alqihaa yaa bunaya tuur inankaygii yaraayow tuur inankaygii yaraayow imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa oo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka reebay xasan ibnu cali oo sabi ah ayuu u diiday timirtii sadaqadda inuu wax ka cuno xabad timira inuu ka cuno ayuu u diiday waxaan la garanayaa ilmaha yar inuu marfuuculqalam yahay maan isaga dembi loo qoray laakiin waalidkii baa laga reebaa shaygii dembiga dembigahaa inay ka reebaan si aannu xaaraan ugu barbaarin waxa weeye wixii markaa dadka waaweyn ka xaaraanta ahaa ilmihii yarana xaaraan bay ka noqonaysa saas aawadee isaga dembi looga qori maaye waalidku inuu ku daawadaa dembi looga qorayaa waa in waalidku ka celiyaa oo markaa waxa weeye ku barbaariyaa yacni taacada iyo khayrka iyo wanaagga ku barbaariyaa xumaantana ka reebaa si uu markaa sidaa uga caado yeesho oo tarbiyo uu sidaa ugu raboobo uu u noqdo marka waxaa laga qaadanayaa in aan la odhan qofku dembi kuma qaba iska daaya laakiin wixii xumaa marfuuculqalam ba ha noqday waa in laga reebaa waa in laga reebaa ilmihi yarana waxaa la doonayaa wax xalaala inuu ku barbaaro wax wanaagsan inuu ku barbaaro inuu wax kala barto waxa xun iyo waxa wanaagsan marka xumaantii waa laga reebaya wanaaggiina waa la amrayaa wanaaggiina waa la amrayaa marka waxay soo gudagelaysaa quu anfusakum ahliikum naara waayo barbaarista uu ku barbaaraa waxay u sababaysaa inuu ka caado yeesho haddii la ysaga daayoo la yidhaahdo waxa weeye ha iska dembi kuma qabe ha la yska wado ya waxaa markaa ka imanaysa hadhowna inuu sidii qabatimo oo ka caado yeesho caadaysta noqdo marka taas ayaa ka imanaysa marka marka hore in lagu layliyo sharciga waxa xun marka waxa weeye inay xun yihiin marka lagu barbaariyo beenta loo diido midigta in wax ku cuno la amro yacni bidixda in wax ku cuno loo diido ya cayda markaysaga loo diido yacni xumaanta loo diido yacni wanaagga markaysaga la amro yacni saas ayaa laga qaadanaya xadiidka saddex boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lix ah wa can abi xafsin cumara bni abi salamata cabdilaahi bni cabdilasadi rabiibi nabiyi sala allahu aleyh wasalam abii xafsin waxaa laga soo wariyey oo cumara ibna abi salama cumara ibna abi salama ah abi salamana uu ahaa cabdilaahi bni cabdilasad rabiibi nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga marka waxa weeye tarbiyadiisa iyo barbaarintiisa ama dhabtiisa ku soo barbaaray oo dee nebigu wuxuu guursaday calayhi salaatu wasalaam cumar hooyadii oo ummu salama ayuu guursaday marka cumarna inan yar buu ahaa marka dee isaga ayaa markaa nebiga eh, yacni marka barbaarintiisii ku soo koray yani dhabtiisii iyo barbaarintiisii oo kale inuu ku soo koru ka dhigan yahay qaala wuxuu yidhi marka cumar ibnu abi salama kuntu waxaan ahaan jiray ghulaaman ilmo yar baan ahaa oo fii xajri rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam yacnii ku sugan tarbiyada rasuulka iyo barbaarinta rasuulka markaa ku sugan ayaan ahaa xajriga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yani markaa yani dhabtii markaa waxaa laga tilmaamaya laakiin waxaa loo jeedaa un xidaanadii baa looga jeedaa culammadu se qaar waxay yidhaahdeen xaada waa la hoos dhigaya qaarna waa la kordhigaya waxaase loo badiyaa in la kordhigaayo ayay culammadu u badiyaan oo macnaha xidaanada haddii looga jeedo qaadiciyaad wuxuu odhanayaa fatxay ku sugantae markaysagaa si kale maaha mm kuntu ghulaaman waxaan ahaa buu yidhi ilmo yar oo fii xajri nabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga barbaarintiisa ku sugan ayaan ahaa iyo xidaanadiisa wa kaanat yaddii waxay ahaan jirtay gacantaydu tadiishu fi saxfa mid ku wareegta xeedhada ayay ahaan jirtay oo nabiga markuu wax la cunayo calayhi salaatu wasalaam waa inan yaroo meeshuu doonu marba ka qaadanaya gacantiisaa warwareegaysa halkiisoo keliya ka qaadan maayo maruu halka sare ka qaato maruu dhinacyada kale ka qaato marba gees buu usoo wareegaya waa ilmo yaroo sabiah mm. gacantiidaa wareegi jirtay buuri oo xeedhada ku wareegi jirto marba gees aan ka qaadan jir faqaala qaala lii rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu igu yidhi cumar ibn abi salama odhanaya rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam baa wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiilow sami illaah allah magacow oo bisimka ilaahay qabo markaad wax cunayso tacaalaa ilaahay isagaa korreeyey oo bismillaahi dheh wa kul biyamiinika ku cun midigtaada midigtaadana ku cun wa kul mimaa yaliik ka cun mimaa yaliika halka ku soo xigta ka cun famaa zaalat tilka ticmatii bacdu famaa zaalad kamay zuulino kamay bixine way ahayd waa nafyu nafyi isbaatun yacni waxa weeye kaanat bay markaa la noqonaysa famaa zaalat kamay bixina way ahayd oo way ahaan jirtay tilka taasi ticmatii qaabkan wax u cunay ahaan jirtay bacdu intaa dabadeed maalintaa wixii ka dambeeyey yacnii qaabka aan wax u cunaa waxay ahayd in halka igu soo xigta aan ka cuno inaan bisimka ilaahay u qabto inaan midigtana ku cuno muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa tatiishu tatiishu taduuru waa wareegaysaa fii nawaaxi saxfa xeedhada dhinacyadeeday ku wareegaysa saxfadana waxa la yidhaha xeedhada aan weynayn baa la yidhaahdaa xeedho aan weynayn ayaa saxfada loo isticmaala waayahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmaha yar inankaa yar ee cumar ibni abi salama wuxuu amray taacadii iyo wanaaggii buu amray oo wuxuu yidhi markaad wax cunayso magaca ilaahay waa inaad ku cuntaa bismi illaahi tidhaahdaa midigtaada ku cuntaa halka ku soo xigtana ka cuntaa waa tarbiyo markii sidaa uu ku yidhi in alle intii ka dambaysay yacni siduu nebigu u sheegay unbuu cuni jiray waxay ku tusinaysaa tarbiyadu yacni yaraanta qofka lagu barbaariyo oo wanaagga la amro isagoo yar faa'iidaday leedahay ayay ku tusinaysaa tarbiyaduna sideeda waxay ku sii fiican tahay marka uu qofku yar yahay oo dee waxa weeye iminka laantu markay qoyan tahay haddaad liiliso aad qalloociso waa qalloocsanaysa haddii sidaa loo xidho qalloocaas waxay noqonaysaa mid qalloocaas dhow ku qallasha aan si kaleba noqon waa sidaa dee dhigaha iyo ay ku samaystaan marka waxaan hadda reermiigu ay ku samaystaan laakiin iyadoo qallashay haddaad istaado qallooci ka warran yacani waxa weyan haddaad istaado qallooci dee way jabaysaa waa bagac ma qalloocsamayso marka waxaa loo baahan yahay marka la yaryahay in barbaarinta iyo tarbiyada marka la amro oo uu sidaa ka caado oo wax kastoo munkaro lagu arko laga reebo yo ghulaamu samillah allah magacow alimaamu nawowi waxau yidhi sunnadu waxay tahay inuu markuu wax cunaayo ruuxu yidhaahdo bismillaah marka hadduu bismillaahi yidhaahdo way ku filan tahay sunnadiina waa xasisho waa dhacdo inuu bismi illaahi alraxmaani alraxiim yidhaahdo dhammaystiraana waa afdal buu odhanayaa sunnadii wuxuu ku sheegay inay tahay bismillaahi oo sunnadii ku xasilayso ayna ku filan tahay bism bisimqabad laakiin afdalku waxa weeyaan buu yidhi in la dhammaystiro bismi illaahi alraxmaani araxiim la yidhaahdo xaafid ibnu xajar markuu soo naqliyo hadalka wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa aladkaar buu ku odhanayaae xaafid ibnu xajar markuu soo naqliyo fatxubaariga wuxuu odhanayaa afdalyada uu sheegay in la dhammaystira inay fadli badan tahay daliil khaasa uma arag daliil gaara ah uma arag buu odhanaya albaani baa isaguna waxa uu yidhi raxmatullaahi cala aljamiic waxa uu yidhi sida sunnada nebiga ah calayhi salaatu wasalaam baa afdal ah oo sida sunnada nebiga ah si kale kama fadli badno haddaba miyaan la odhan karin sami waxaa looga jeedaa labadu waa soo gudagelayaan labaduba sunnadii bay ka mid yihiin marka hadday labaduba sunnada ka mid noqdaanna ta dhammayska tiran baa sii fadli badan taas waxaa laga jawaabayaa maya sunnada looga jeeday waxay ahayd bismillaahi keliya maxaa se caddaynaya waxaa caddaynaya xadiisku riwaayaadkiisa riwaayaad saxiixa oo ka mida ah, ayaa waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa hulaamu ida akalta faqul bismi illaah wa kul biyamiinik ila aakhirihi dabaraani baa ku soo wariyey kabiirka wiilow haddii aad wax cunto bimacnaa doonayso inaad wax cunto ida akalta ida aradta an taakula faqul bismi illaah bismillaahi dheh albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn shardiga labada shiikh ayuu ku asaxay ayuu odhanaya weliba isla mawduuca waxaa u markhaati kacaya xadiidka kale ee ku saabsan cuntada marka la cunaayo ee min xadiisi caaisha ee tirmidi wakayruhu soo wariyeen wuxuu sheegayaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida akala axadukum طacaaman falyaqul bismi illaah fain nasiya fii awalihi falyaqul bismi illaahi fii awalihi wa aakhirih tirmidi baa soo wariyey waanu saxiixiyey culamo kalena waa saxiixiyeen xaafid ibnu xajarna waa quwiy marka xadiiska kale laftiisuna wuxuu tilmaamayaa in bismi illaahi keliya la odhanaayo ayuu tilmaamaya sidaas aawadeed waxaa halkaas ka cad sunnadu inay tahay bismillaahi keliya in la yidhaahdo inay tahay sidaa sunnada ku sugan baana afdal ah oo fadli badan hadday sida kale ka fadli badnaan lahaydna nebigu waa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam mawdicii markaa uu ku soo arooray dhammaystirku waa la dhammaystirayaa mawdicaanu ku soo aroorinna lama dhammaystiraayo marka ashyaa badan baa dee markaysaa saasa hadday tahay yacni waxa weeye cunitaanka hadday tahay cabbitaanka hadday tahay gowraca hadday tahay galmada kullu dalika isimkao dhammaystira ma soo aroodin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk